alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeenani waa darsigii labaad oo ka mid ah kitaabkii khulaasatu nuur lyaqiin fi siirati sayidi lmursaliin uu iska lahaa yaxya bnu cumar bnu cabdiljabaar addarsu thaaliu casharka saddexaad wilaadatuhu nabiga dhalmadiisii weeye sala allahu caleyh wasalam uu dhashay iyo wa radaacatuhu nuugiisi radaacuhu nuugiis nuugidiisa waa laba qodob maxay kala yihiin labada qodob waxay kala yihiin dhalashadii nabi maxamed waxaan soo marnay isagoo uurka hooyada ku jiraa aabahii dhinta dhalashadii marka uu dhashay kow iyo nuujintii la nuujiyay labo labadaa qodobbu darsigani ku saabsan yahay welida waa la dhalay sala allahu calayhi wasalam nebigeenna bimakata maka ayaa lagu dhalay yowmal ithnayni maalin itniin ah athaani cashar oo ah labiyo tobanka min rabiici lwal bisha rabiicul awal ah caamal fiili sanadkii maroodiga ayaana la dhalay wa sumiya waxaa loogu magaca lagu magacaabay caamu wilaadatihi sanadkii uu dhashay caamal fiili waxaa loogu magacaabay lianna melika alxabashati xabashida boqorkoodii ayaa arsala wuxuu soo diray caama wilaadatihi nebi maxamed dhalmadiisii u dhashay sanadkeedii jeyshan ciidan ilaa makata maka ayuu usoo diray lihadmi lkacbati kacbada burburinteedana wuu usoo diray wa kaana fiihi ciidanka dhexdiisana waxaa ku sugnaa fiilun maroodi cadiimun ee weyn fa ahlaka wuu halaagay allaahu alle al jeysha ciidankii ikraaman maamuusid la maamuusayo liwilaadati nabiyi nabiga dhalashadiisa sala allahu calayhi waalihi wasalam ilaahi nebi maxamed wuxuu ku karaameeyey mucjisooyin aada u tira badan cid kastoo nebi aadanana ilaahay wuu ka fadila subxaana wa tacaala dikrigiisa iyo qadarkiisana ilaahay wuu kwuu kor yeelay ilaahay wuxuu ka dhigtay nebi moxamed sala allahu alayhi wasalama khaliil ayuu ka dhigtay laakiin jeyshkii ah, xabashida oo maka kusoo duulay xanibidda ilaahay uu ka a ka xanibay nabigeennaa sheegay sala allahu calayhi wasalama waxay ahayd ilaahay baa xurmadeeda ilaalinayay maka xurmadeeda ayaa ilaahay ku ilaalinayay subxaanahu wa tacaala in allaha xabasa can makata alfiila wasalata calayha rasuulahu wlmu'miniin alaa wa inahaa lam taxila liaxadin qablii walaa taxilu liaxadin bacdii ilaahay baa ka xanibay buu leeyahay nebi maxamed sal alla alayhi wasalama xadiidka bukhaari ilaahay baa ka xanibay maka maroodiga nabi maxamed buuna ku salliday iyo mu'miniinta inay qolyihii gaaladaha ka furtaan ayib wa ardacat waxaa nuujisay hu nebiga bacda ummihi hooyadii gadaashi huwaybat lslamiya huwaybat laslamiya ayaa nuujisay khaadimatu cammihi adeerkii shaqaalihiisa iyo addoontiisa ahayd abi aalib ah uma xaliimatu sacdiya ayaa nuujisay ilaa an balaqa intuu ka gaarayay cumruhu da-dihiisu arbaca sanawaatin afar sano fuweybatu oo halkan lagu sheegay mu-alifka culimmada qeyb baa waxay leeyihiin maysan ahayn abu taalib mid u khidmaysa laakiin waxay ahayd abulahabtu uu xoreeyey sidaasna waxaa sheegay ibnu kathiir kitaabkiisa asiira nabawiya ayuu sidaa ku sheegay abu taalib marka khaadimad umaysan ahayne mowlaatun liabilahab ayay ahayd ayib meeshan waxaynu ka faa-iideysanaynaa ay culimmadu isweydiiyaan dhowr qodob qodobka koobaad waxa weye nabigu sala allahu calayhi wasalama goormuu dhashay maalin itnayn ah afar iyo tobanka rabiicul awal sanadkee sanadka caamulfiil maxaa loogu bixiyay caamulfiil waxaa jiray dee qolyahan ree mako quraysheed ilaahay muxuu dajiyay meel kheyr badan oo xaramkii allay degay qolyo marka yeman iyo dhanka halkaa kasii jiray oo ardul xabasha joogay baa waxay yidhaahdeen dadkiioo xajinaya arkeen oo kacbada aadahayo dee gaaladu way xajin jireen oo way tukan jireen ilahay baan wax ka aqbalayn marka nin baa wuxuu yidhi anna waxaan samaysanayaa hool cibaado loo soo aadoo weyn sida mako kaleeto meel ah meeshii bay marka sameeyeen nin quraysheed baa ka war helay yihahdaan kutubu siyar waxay leeyihiin marka markaasuu war meeshaan maxaa ka jira saaliyiil xaj iyo acmaal baa loo soo aadayaa cibaado intuu saxarooday buu saxaradii ku tirtira meeshii subaxi waagu hadduu baryay bay waxay arkeen meeshii cibaadada ay ugu talagaleeno saxaro iyo qashi ka buuxa war maxaa dhacay nin reerkaasaasaa u galay ciidankaanay abaabuleen marka maroodiyaal wato magaaladii bay galeen inay galaanba isku dayeen maysan gelin maroodigii marka loo dhaqaajiyo xagga maka magaalada duleedkeeda markuu marayo waa fariisanhaya haddii laga sii jeediyana wuu dhaqaaqi ilaahay baa wuxuu kusoo dira marka shimbiro wax rasaasa sita dayran abaabiil tarmihim bixijaara waa diyaarado aan duuliya lahayn qof caadi oo ka shaqaynaya male shidaal ku shubaan male rabaani weeyaan ayagabaa marka ciidankii waxay ku ganeen rasaas ciidankii sidii bay ku baabeen hal nin baa ka badbaadaa la sheega ayib nabiga haddii ay geeriyootay hooyadiina cid nuujisa ayuu helay oo huweybatul iyo xaliima sacdiyaa nuujiyey culimmadu waxay isweydiiyaan nuugmada la nuujiyo caruurta weliba dumarka baadiyaha inta u kaxeeyaan ilmahooda soo nuujin jireen maxaa faa ku jirta dhowr qodob baa ku jirta kow magaalooyinku caafimaadkooda miyigaa ka caafimaad fiican amraada iyo xanuunka dumarka magaaladu ay qabaan iyo raggooduba waxaa ka fiican oo ka caafimaad badan baa la yidhaahdaa dadka miyiga degan caanahaas marka fitamiinka ah oo xanuunku ku yaryahay baa la rabaa ilmahaasu inay soo nuugaan jasadkoodu inuu soo xoogaysto oo miyiga ay kusoo xoogaystaanna way u samayn jireen oo ilmaha baadiyahii nuugma uga raadin jireen tarbiyadaas inuu la qabsado reemiyinimada ah iyo noloshaa adag oo qofku uu barto intuu yaryahayba inuu naftiisa cuskado oo waxa weyaan shaqaysto oo geesinimo iyo dhiiranaan iyo firfircooni uu yeeshana waa ugu talagalay carabkooda iyo luqadooda inay toosiyaan oo laxniga ka ilaaliyaanna baadiyaha ilmaha way u geyn jireen oo dee luqo walbeete dadka reemiyigeeda ah inta badan asal u ah magaalada waa meel eh, xadaaraad iyo reemagaalnimo kala duwan iyo lahajaad iyo luqooyin kala duwan ay imaanayaan ilmuhu marka baadiya hadduu kusoo dhasho waa ka karti badan yahay waa ka adadag yahay dadka magaalada wulida waa la dhalay sala allahu calayhi wasalam bimakata maka ayaa lagu dhalay yowmal itnayni maalin itnayn ah athaani cashar oo labiyo toban ay tahay min rabiicil awal bisha rabiicil awal caama alfiili sanadkii maroodiga wa sumiya waa lagu magacaabay caama wilaadatihi dhalmadiisa dhalashadiisa sanadkeedii caamal fiili sanadkii maroodiga lianna melika alxabashati xabashida boqorkeedii ayaa arsala diray caama wilaadatihi dhalashadii nabigeena sanadkeedii jeishan ciidan ilaa makata maka iyuuna usoo dira ciidanka markaa maka waxaa jooga gaala marka ahayn kuwa kusoo duulayaana waa gaalo kale lihadmi lkacbati kacbada burburinteeda wa kaana fiihi ciidankaa waxaa ku dhex sugnaa fiilun maroodi cadiimun ee weyn fa ahlaka wuu halaagay allaahu alle aljeysha ciidankii gaalada ahaa oo kusoo duulay meesha ikraaman maamuusid liwilaadati nabiyi nabiga dhalmadiisa la maamuusaya sala allahu caleyhi wasalam wa ardacat waxaa nuujisay bacda ummihi hooyadii gadaasheed fuweybat laslamiya ha u qaadanin afar sana asagoo jira kabacdi in kuwaa loo geeyey hooyadii markay nuujisay islamarkiiba waa la qaado kuwaana loo geeyey khaadimatu camihi adeerkii khaadimadiisa ahayd abi aalib ah uma xaliimatu sacdiya xaliimatu sacdiya ayaa haddana nuujisay ilaa an balaqa intuu gaaray cumruhu da-diisu arbaca sanawaatin afar sano as-ilatun su-aalo mataa wulida goormaa la dhalay sala allahu calayhi wasalam nebiga waa soo marnay waxaa la dhalay waxaa weyaan maalin isniin ah makuna ku dhashay ayna wulida xaggee lagu dhalay caamul fiil baa la dhalay ayna wulida xaggee lagu dhalay maka ayaa lagu dhalay limaadaa sumiya maxaa loogu magacaabay caamu wilaadatihi dhalashadiisa sanadkeedii caamul fiili maroodiga sanadkiisii lianna melik alxabasha wey man ardacat yaa nuujisay hu nebiga bacda ummihi hooyadii gadaashi waa soo maray huwaybat lslamiya haddana xaliimat sacdiya alkhulaasa gebagabo welida waa la dhalay nabiga bimakata maka lagu dhalay caamal fiili sanadkii maroodiga wa ardacat waxaa nuujisay hu nabiga sala allahu caleyhi wasalam huwaybat lslamiya uma xaliimat sacdiya ayaa nuujisay addarsu raabic darsiga afraad wafaatu ummihi nabiga sala allahu calayhi wasalam hooyadii geerideeda iyo waxadaanatuhu nabiga xanaaneyntiisa sala allahu caleyhi wasalam waa laba qodob hooyadii nebigu geeriyootay iyo hadday hooyadii dhimatay yaa daryeelay oo xanaaneeyey tuufiyat waa la oofsaday ummuhu nebiga hooyadii sala allahu calayhi wasalama walxaal huwa nebigeennu fi saadisati sanadkii uu ku jiro lixaad oo min cumrihi da-diisa ah wahiya iyadoo raajicatun ka soo noqotay min almadiinati magaalada madiino waqad dahabat way aaday ila almadiinati madiino lisiyaarati qabri abiihi nebiga aabihii qabrigii soo booqasho ay soo booqanayso wa macahaa nebiga ayada la jirankeeda waxaa ahaa aamino jadduhu nebiga awowgii cabdulmualib ah culamada qaarna waxay leeyihiin umu ayman ayaa la socotay umu ayman ayaa la socotay ayib waqad dufinat waa la aasay bil abwaa'i meesha abwa loo yaqaan wa hiya abwaduna qaryatun waa magaalo bayna makata maka iyo walmadiinati madiina u udhaxaysa fa xadanat waxaa xanaanaysay hu nebiga ummu aymana ummu ayman khaadimatu abiihi aabihii tii u khidmayn jirtay ahayd cabdilaahi cabdilaahi ah nebiga aabihiisu cabdilaahi ah musanifku meeshaan afar qodob buu kaga hadlay qodobka koowaad nebi maxamed oo lix sano jira hooyadii baa geeriyootay ayadoo kasoo noqotay magaalada madiino qodobka labaad waxaa weeye madiine maxay u doontay maadaabay reema ka ahaayeen aabihii nebiga oo aan soo marray madiine inuu ku aasnaa qabrigiisa ayay soo booqanaysay awowgii nebiga awah u ahayo cabdilmutalib ahaana waa la socday qodobka saddexaad hadday dhimatay bay ku dhimatay meel abwa loo yaqaano maka iyo madiina udhexaysa ayay ku geeriyootay qodobka afraad hadday hooyadii geeriyootay nebiguna uu da-yar yahay oo lix sano jiro yaa gacanta ku dhigay waxaa gacanta ku dhigtay umu ayman oo khaadimkii aabbahay nebiga sala allahu caleyhi wasalam ahayd sidaa awgeed ummu ayman kamaysan faaruqi nebiga ilaa nebi maxamed u geeriyooday sala allahu caleyhi wasalam way islaantay saxaabiyad qayan badan bay ahayd waxaa weeye sidii waxay ula dhaqmi jirtay nebiga inay hooyo u tahay sala allahu caleyhi wasalam mararka qaarkood si waalidnimay ula hadli jirtay waxyaalay ku canaanan jirtay booski waalidnimay u taagnayd maadaamay soo xanaanaysay tuwufiyat waa la oofsaday ummuhu nebiga hooyadii sala allahu caleyhi wasalam walxaal huwa nebiguna fi saadisati sanadkii lixaad uu ku sugan yaho min cumrihi da-diisa ah adoo lix jir ah adoo kasii yar hadday hooyadaa dhimatay adoo uurka hooyadaa ku jira hadduu aabbahaa dhintay weligaa waxaad ogaataa inuusan arrinkaasi ahayn care ilaahay inay dhici karto ayagana ilaahay inuu naxariisto adigana nolol wanaagsan iyo mustaqbal fiican ilaahay uu ku siiyo u duceeyo baari noqo wahuwa fi saadisati min cumrihi sanadkii lixaad oo da-diisa asagoo ku jira wahiya iyadoo raajicatun kasoo noqotay min almadiinati magaalada madiino waqad dahabat way aaday ila lmadiinati madiino lisiyaarati qabri abiihi aabbihi qabrigiisa soo booqashadiisa wa macaha la jirankeeda waxaa ahaa jadduhu nebiga awowgii cabdulmualib ah nin ugaasu ahaa waqad dufinat waa la aasay bil abwaai magaalada abwa loo yaqaano ayaa lagu aasay oo xaggee bay ku taallaa wahiya qaryatun waa magaalo bayna makata maka iyo walmadiinati madiina udhexaysa fa xadanat waxaa xanaanaysay hun nebiga sala allahu caleyhi wasalama ummu aymana ummu ayman khaadimatu abiihi aabihii tii u khidmayn jirtay ahay cabdilaahi ah aabihii cabdulaahi buu ahay asilatun su-aalo mataa goormaa tuufiyat la oofsaday ummuhu nebiga hooyadii limaadaa maxaybay dahabat u aaday ila lmadiinati madiino ayna xaggeebaa dufinat lagu aasay man baa xadanat u xanaanaysay bacda wafaati ummihi hooyadii geerideeda ka bacdi mataa tuwufiyat ummu hooyadii goormaa la oofsaday asagoo lix sano jira maxay madiina u doontay waxawy liziyaarati qabri abiih xaggee lagu aasay bil abwaa yaa xanaaneeyay hooyadii markay dhimatay ummu ayman alkhulaasa gabagabo tuwufiyat waa la oofsaday ummuhu nebiga hooyadii sala allahu caleyhi wasalam walxaal cumruhu da-diisuna sittu sanawaatin lix sana ay tahay wa dufinat waa la aasay bil abwaa'i abwo fa xadanatu waxaa xanaanaysay ummu aymana ummu ayman addarsu lkhaamis casharka shanaad tarbiyatuhu nabiga tarbiyeyntiisa weeye casharadan addarsulkhaamisi aan leeyahay haddaba waa darsigii labaad oo darsigan kii ku horreeyey inaga akhrinteena darsigan kii labaad buu inoo yahaa laakiin darsulkhaamiska kitaabka nushadan aan haystay ku qoran tahayo fasal walba darsi wuxuu u sameeyey darsi buu ka dhigay madax bannaan tarbiyatuhu nabiga tarbiyeyntiisa iyo wa wafaatu jaddihi awowgiis geeriyadi geeriyadiisii itixaam baa nabiga ku dhacay sal alay slam aabihii nabigu uurka hooyadii buu ku jira markuu dhimanayay hooyadii lix sanay lix sanuu jira markuu dhimanaysay awowgiina waa kana tarbiyatuhu nabiga tarbiyeyntiisa waa soo korintii iyo soo barbaarintii iyo wa wafaatu jaddihi awowgiis geeridiisa qaama waxa uu istaagay bitarbiyatihi nabiga tarbiyeyntiisa tarba diina ma aha sababto awowi gaal buu ahaa diinba ma haysanba marka waxa weeye tarbiyadan la sheegayo waa barbaarin uu istaagay iyo soo korin qaama wuu istaagay bitarbiyatihi nabiga tarbiyeyntiisa waxaa u istaagay bacda wafaati ummihi hooyadii geerideeda ka bacdi jadduha awowgiisa cabdulmualib ah wa kaana wuxuu ahaa awowgiis yuxibu mijcelhu jecelhu nebiga akhara wax ka badan min xubbihi jacaylkiisa liwlaadihi caruurtiisa u jecel yahay oo haddee nebi moxamed caruurta abuu aalib adeere ee ninka la yidhaahdo cabdilmualib adeere ayay u yihiin marka wiilasha adeerkii adeeradiisa oo awowgii uu dhalay iyo asaga nebi maxameda sal alla aleyhi wasalama awowgii wuxuu jeclaa nabiyullaahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam walamaa goortii balaqa uu gaaray cumruhu nabiga da-diisu sala allahu caleyhi wasalam thamaaniya sanawaatin sideed sano maata jadduhu maata waxaa geeriyooday jadduha ogeysna waa ka geeriyooday bacda an kafalahu markuu kafaalo qaaday kabacdi sanatayni laba sano leanna lix sana hooyadii ku dhimatay awowgii baa la wareegay laba sana markuu hayo sideed sana jir yahay baa awowgiina dhintay wa bacda wafaati jaddihi awowgii geeridiisa kabacdi kafalahu waxaa kafaalo qaaday camuhu adeerkiis abuu aalibin abuu aalib ah wa kaana abuu aalib wuxuu ahaa faqiiran ruux sabool ah aan waxba haysan fa wasaca wuu u ballaariyey allaahu alle risqahu arsaaqdiisa markii nebi maxamed gurigiisa yimidba waa meel ilaahay mucjiso ka wadee ilahay baa nolosha waasic uga dhigay wa kaana sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed wuxuu ahaa fii muddati kafaalati camihi muddadii uu waxaa weeyaan adeerkii kafaalo qaadayay qaanican aniga wuxuu ii qorayaa qaa'iman waa khata qaanican mid ku qanacsan bimaa shaygii qasama uu qeybiyo hu asaga allahu alle wayasarahu uuu fudadiye lahu asaga afar qodob uu musanifku halkan kaga hadlay qodobka koowaad waxaa weeye nebi moxamed hadday hooyadi geeriyootay yaa gacanta ku dhigay waa awowgii abuaalib qodobka labaad awowgii xaggee ku dambeeyey siddeed sana markuu nebigu marayo laba sanana awowgii uu soo hayay ayaa awowgina geeriyooday qodobka saddexaad hadduu awowgii nabi maxamed geeriyoodoo gacanta ku hayay yaa gacanta ku dhigay adeerkiis abu aalib ayaa gacanta ku dhigay abu aalib see ahaa ruux faqiiro aan waxba haysan buu ahaa laakiin hadda cid kaga sokaysaa ma jirto oo wiilku adeerka u ahaa maxaa dhacay marka nabi maxamed guriga abu aalib markii la keenay noloshii baa ilaahay u furfuray abu aalibo nolol waasica ayaa ilaahay uga dhiga nebigu intaa uu meesha joogay sidee buu ahaa waxay ilaahay siiyo oo ilaahay u fududeeyo ayuu nabigeenu ku qanacsanaa sala allahu caleyhi wasalam gobonimada wuu la yaraa qaama waxa uu istaagay bitarbiyatihi nabiga tarbiyeyntiisa bacda wafaati ummihi hooyadii geerideeda ka bacdi jadduha u ogiis cabdulmualib ah wa kaana ugu wuxuu ahaa yuxibu mid jecelhu nabiga akara wax ka badan min xubihi jacaylkiisa liwlaadihi awowgi caruurtiisa u jeclaa walamaa balaqa markuu gaaray cumruhu nabiga da-diisu sala allahu caleyhi wasalam thamaaniya sanawaatin sideed sano maata waxaa geeriyooday jadduha awowgi bacda an kaana bacda an kafalahu intuu kafaalo qaaday ka bacdi sanatayni laba sano wa bacda wafaati jaddihi awowgii geeridiisa ka bacdi kafalahu nabiga waxaa kafaalo qaaday camuhu adeerkiisa abu aalib ah wa kaana abu aalib wuxuu ahaa faqiiran ruux saboolan waxba haysan fawasaca wuu u ballaariyey allaahu alle risqahu arsaaqdiisa wa kaana wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam nabigeennu fii muddati kafaalati camihi adeerkii intuu kafaalo qaadiya muddadeedii qaanican mid ku qanacsan bimaa shaygii qasama uu qeybiyey hu shaygaas allahu alle wayasara uu fududeeyey alle hu nabi wayasarahu ilaahay uu fududeeyey lahu asaga wayasarahu shaygaa uu fududeeyey lahu nabiga sal ly slam as su-aalo man ruuxeebaa qaama u istaagay bitarbiyatihi nabiga rabayntiisa iyo soo korintiisa bacda wafaati ummihi hooyadii geerideeda kabacdi awowgiisa abuaalib mataa tuufiya goormaa loo oofsaday jadduhu nabiga awowgii isagoo amaaniya sano waa jira man kafalahu yaa kafaalo qaaday bacda wafaati jaddihi awowgii geeridiisa kabacdi adeerkiisa abu aalib keyfa kaanad sidee bay ahayd xaaluhu xaalkiisu nebi maxamed muddata kafaalati camihi adeerkii intuu kafaalo qaadaya waqtigeedii lahu nebiga wuxuu ahaa mid ku qanacsan wixii ilaahay u qaybiyo u fududeeyey alkhulaasa gabagabo rabaahu nebiga waxaa soo koriyey bacda ummihi hooyadii gadaasheed jadduhu awowgiisa cabdulmualib ah wa tuwufiya waa la oofsaday jadduhu nebiga awowgii walxaal cumruhu da-diisuna tamaaniya sanawaatin sideed sano ay tahay fa kafalahu waxaa kafaalo qaaday camuhu adeerkiisa abu aalib ah adarsu saadis casharka lixaad racyuhu nebiga raacidiisa sala allahu alayhi wasalam alqanama ariga uu raaco wa safratuhu socdaalkiisii al uulaa ee koobaad oo ilaa shaami shaam uu safro waa laba qodob ayana oo waa maxay abu aalib hadduu la noolaayo adeerkiisa nabi maxamed intuu abu aalib la noolaa wuxuu bilaabay inuu shaqaysto raacidda ariga uu raaci jira marka ariraacnimu bilaaba ariraacnimadii kow iyo socdaal nabigu uu galay oo shaam uu u safray labada qodob buu meesha kaga hadlaya kaana sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu ahaa fii siqarihi yaraantiisa yarcaa mid raaca alqanama ariga talowyuu u raaci jiray liahli makata ree maku u raaci jiray oo muxuu ugu raaci jiray biujratin joornaato ama mushqaayad oo yaciishu uu ku noolaado minha iyada walamaa balaqa markuu gaaray ataasicata sanadkii sagaalaad culamada qaarre waxay leeyiin athaaniyata cashara sanadkii labiyo tobnaad oo min cumrihi doodiisa da-diisa ka mid ah saafara wuxuu u safray oo u socdaalay ila shaami shaam maca camihi adeerkii la jirankii abi taalibin ah bitijaaratin ganacsi adeerki waday ayuuna raacayoo uu la lug jaanqaada walamaa goortii qaraba qaruba uu kusoo dhowaaday min busra magaalada busro ra-aahu nebiga waxaa arkay alraahibu ninkii caabidka ahaa baxiira ay ahaa fa akhbara wuxuu u sheegay camahu nebiga adeerkiiba wuxuu u sheegay biannahu wiilkaani sayakuunu inuu ahaan doono aakhira al ambiyaa'i nebiyaasha kii ugu dambeeyey wa dalaba wuxuu ka codsaday minhu nebiga sala allahu caleyhi wasalama an yarjica inuu la laabto bihi nebiga khawfan cabsi calayhi nebiga uu u baqayo sala allahu caleyhi wasalam yuu uga baqayaa min caduwin cadowgaas oo yataraqabuhu nebiga sugayay waqad istadalla wuxuu u daliishaday calaa nubuwatihi nebiga nabinimadiisa bicalaamaatihi astaamihiisa allatii taasoo fii kutubi ahlilkitaab kutubtii ahlulkitaabka ku qoray afar qodob buu halkan kaga hadla nebi maxamed oo yar oo arigaa raacaya reemakana u raacaya ujro iyo lacagna ka qaadanaya uu ku noolaado kow markuu sagaal sano gaaray ama labiyo toban gaaray weli waa da-yaryaha ganacsata safartay oo shaam iyo dhankaa u safartay adeerkiina uu ka mid ahaa ayuu nebigu raacay sala allahu caleyhi wasalam markii busro la maraya waxaa arkay nin raahib ah ninkaasuna diimihii horeu wax ka yaqaanay mar hadduu diimihii hore wax ka yaqaanay calaamado iyo astaamo nebinimo uga muuqatay waxay kutubu siyaar sheegaan culamada qeyb ka midna ay leeyihiin ma sugna qeybna ay shawaahid iyo mutaabacaad iyo wax u raadiyaan nebi maxamed asagaa ragga ugu da-yaraayo ninkan mar walba way soo mari jireen raahibka qolyaha ganacsatada aho danka muuse yeelan jirin meel bay degeen nebi maxamed xoolaha la jira baa ninkaanu ordayo raahibka u yimid hadda ka hore uma soo bixi jirin marka wuxuu ku yidhi ninkii yaa idinla socda meey ninka idinla socda waa loo sheego xoolahaasula jiraabaa le wuxuu u sheegay ninkaani inuu noqon doono nin nebi ah maxaa dhacay baa lii markaad igu soo dhaweydeen buu yidhi geedahaas aad arkaysaan iyo xayawaanaadkaasoo dhan way sujuudeen oo waa dhaqaaqeen buu sujuud cid aan nebi ahayna geeduhu sidaa uma sameeyaan nebigii wuu soo baxay oo wuu soo aaday nimankiioo geedka hooskiisa oo dhinac u baxay fadhiya ayuu u yimid dhanka kaleu fadhiistay dhankuu fadhiistaa hooskiis soo aada haddana waa mucjiso kale buu intuu soo socday qorax baa jirtae daruur baa dalaalimeynaysa nabiga sal alla wasalam say sheegayaan kutubu iyaduna waa mucjisooyin ka mid ah waxyaalaha uu dareemay inay mucjisooyinka calaamada iyo astaamaha ka mid a nabinimada nabi maxamed sal ly sl mustaqbalka ayib waxaa isweydiin mudan nabi maxamed intii nabiga laga dhigay kabacdiba wuxuu sheegay inuu ariga raaci jiray asagaa sheegay weliba wuxuu kaloo sheego cajiib ah nebi walbao ilaahay soo diray aribuu raaca isagoo nebi ah oo nebigu intaa sheego nin weyn ah caleyhi salaatu wasalaam waxay isweydiiyaan marka inay nebiyaashu ariga raacaan maxaa keena nebi maxamed se markuu weynaaday oo nebi noqday kabacdi yaraantiisii inuu ari raaci jiray inuu ummadda u sheego maxay faa-idaho leedahay labadaba culamadu waa ka warramay inuu nebigu sheega markii nebi laga dhigay kabacdi noloshiisii hore qeyb ka mid a ah, oo ah inuu ari raaci jiray tawaaduca nebi maxamed bay ku tusinaysaa sala allahu caleyhi wasalam iyo siduu u ahaa ruux mutawaadic oo qalbi wanaagsan ambiyada ilaahay inay ari soo raacaan faa-iidooyin badan bay leedahay intaa nebiga laga dhigan ari inay soo raacaanoo waa lagu leylinaya leylin ilaahay xaggiisa ka timid bay ah sababtu waxa weeye arigu waa kala dabeeca duwan yihi riyo iyo ido waa kala dabci duwan yihi wuu kala firiir ogyaho haddii la foofiyo meel loo dareeriyo islamarkaba wuu kala leexanaya geela iyo lo in badan inay sii wada socdaan baa laga yaaba laakiin arigu isla waa kala jabi waxaa saddexaadoo intaa weheliya arigu waa daciif geela xayawaano badan baa kusoo dhiirin karin lo-dana sidoo kale laakiin ariga dawacada waxaa weyaan weerka allahu lmustacaan ee gududanaha xoor duburka waxaaso dhan waa hunguriyaanyan cayaanka ah waxaa intaa weheliya marka waa daciif difaac iyo ilaalin buu u baahan yahay cid isu celcelisuu u baahan yahay nebigan maadaama ilaahay u diyaarinayo ummad kala dhaqan duwan oo kala curfi duwan oo kala dabeeca duwan oo kala qalbi fiican in la rabo inuu hago oo hogaamiyo oo mid daciifa leh oo mid qawiya leh oo mid dabci xun leh oo mid dabci fiican leh arigoo intaba laga helayo buu horay ula soo qabsada hadhow isagoo weyn marka la yihahdo ummaddan hoggaami mid daciifa hadduu arko horay buu usoo arki jiray mid dabci xun horay buu usoo arki jiray midaan dadka la qabsan karin gooni u socda horay buu usoo arki jiray ayib waxaa kale oo qisadaasuna tusinaysaa waan ka faa'iidaysanaynaa qofka daaciga ahoo diinta ilaahay dadka ugu yeeraya qisadaani waxay baraysaa inuu noqdo kasab inuu la yimaado dacwadiisa u madax banaanaado noloshiisa uu dabarto si diintiisa uu xor ugu noqdo taana xadiidku qisadan waa inoo faaideen waxay saddexaad inoo faa mujtamaca iyo bulshada aad ula nooshahay inaad qof wax kusoo biirin kara noqotid qof wax kusoo biirin kara rayi kusoo biirin kara dhaqaalo kusoo biirin kara ka shaqaysan kara ayaga u shaqayn kara qof noocaasa qofku inuu noqdana qisadan waa ka faa-iideysanaynaa ahlu kitaabku inay ogaayeen nebi maxamed nebinimadiisa magaciisay yaqaaneen tilmaamihiisay yaqaaneen meesha uu kasoo baxayay yaqaaneen cidda uu yahaybay yaqaaneen kulligood way garanayeen inta diiday kas iyo madax adayg ayay u diideen kaana wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam fii siqarihi yaraantiisa yarcaa mid raaca alqanama ari liahli makata ree maka u raaci jiray biujratin joornaato oo yaciish uu ku noolaada minhaa iyada walamaa balaqa markuu gaaray ataasicata sanadkii sagaalaad oo min cumrihi da-diisa ka mid a ah saafara wuxuu u safray ila shaami shaam maca camihi adeerkii la jirankii abi taalibin ah bitijaaratin ganacsi walamaa qaruba markuu kusoo dhowaaday min busra magaalada busro ra-aahu waxaa arkay ar raahibu nin caabid ah baxiira ayaa arkay fa ahbarahu wuxuu fa ahbara wuxuu u sheegay camahu adeerkiis camaahuba aniga ii qoran waa khata matbuciyan isleeh biannahu inankani sayakuunu inuu noqon doono aakhira alambiyaai nebiyada kan ugu dambeeyey wa dalaba wuxuu ka codsaday minhu xaggiisa abu aalib an yarjica inuu la noqdo bihi wiilkan khowfan cabsi calayhi nebiga uu baqayo min caduwin cadow oo yataraqabuhu sugay waqad istadalla wuxuu u daliishaday calaa nubuwatihi nebi maxamed nabinimadiisa bicalaamaatihi astaamihiisa allatii taasoo fii kutubi ahli ahlukitaabka kutubtooda ku sugan asilatun su-aalo bimaadaa maxaybu kaana ahaa yashtaqilu mid ku mashquulsan nebigu fii siqarihi yaraanti aribuu raaci jiray mataa saafara goormuu u safray ila shaami shaam markii uu sagaal sano gaaray maca man ruuxeebuu saafara la safray abuu aalib man ra-aahu yaa arkay fii safratihi luulaa socdaalkiisii koobaad ninkii raahibka ahaa baxiir ahaa maadaa ahbara muxuu u sheegay camahu adeerkii inuu aakhiru alambiyaa noqon doono maadaa dalaba muxuu ka codsaday minhu xaggiisa inuu la noqdo bimaada istadalla muxuu u daliishaday calaa nubuwatihi nebinimadiisa bicalaamaatihi allatii fii kutubi ahli alkhulaasa gebagabo kaana wuxuu ahaa fii siqarihi yaraantiisa yarcaa mid raaca alqanama ariga liahli makata ree mako wasaafara wuu socdaalay ilaa shaami shaam ayuu aaday maca camihi adeerkii la jirankii walxaal huwa asaguna ibnu tiscin uu sagaal sana jir yahay ow ibnu talaata casharata ama saddex iyo toban uu yahay jir wa ra'aahu waxaa arkay alraahibu ninkii raahibka raahibkaha ayaa arkay baxiira ahaa wa carafa wuxuu ogaaday fiihi dhexdiisa ku ogaaday calaamaati nubuwati nabinimada astaamaheedii wallaahu aclam sala allahu wasalam wbaaraka calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbii